bsm اllah الرحmn الرaxيim in alxamda lilah naxmaduh wnastaciinuh wnastaغfiruh wnacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yahdih اllah falaa mudila lah wman yudlilhu falaa haadiya lah وأشhهadu an laa ilaha ila اllah waxdahu la shariika lah وأشhهadu ana muxamada cabduh rasuuluh ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha xaqa tuqaatihi wlaa tamuutuna ila وantum muslimuun ya ayuha الnaasu اtaquu rabkm اladii khalaqakm min nafsi waaxida wkhalaqa minha zawjaha wbaha minhuma rijaala kasiira wnisaءa wاtaquu اllaha aladii tasa'aluuna bih wاlarxaam in allaha kana calaykum raqiba ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha wquluu qowla sadiida yuslix lakum acmaalakum wykfir lakum dunuubakum wman yudic allaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima ama bacdu rabbi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxluqdam lisaanii yafqahu qowlii waxaan ku soo dhex jirnay akhisaalu alfira musanifka raximah allahu tacaala waa kii soo yidhi casharatun min alfitra oo toban ay ku shan ay ku sugan tahay madaxa shanina jidhka kale marka wuxuu yidhi walatii jasadi midii ku taalay jidhka ku sugnayd ee khisaasha ahayd waxa weeyaan xalqulcaanati timaha hoose oo la xiiro weeyaan wa natfu libtayni labada kilkilo timaha ka soo baxa oo la rifo weeyaan wa taqliimu aladfaari cidyaha oo la gooyo weeyaan oo la jaro kuwa gacmaha iyo kuwa lugahaba walistinjaau in lagu istijoodo biyo lagu istijoodo weeyaan walkhitaanu gudniin weeyaan marka shantoodaaba waa la qaadayaa shantoodaaba waa la qaadayaa oo kulligood meesha waa laga saarayaa timaha ku yaalla jidhka maxay u qaybsamaan saddex qaybood timaha qaar waxaa layna amray inaynu qaadno oo jarno sida kuwa maaragtay timaha hoose iyo timaha kilkilada labadaa miisaal yaa ka mida kuwaa waa la jarayaa timaha qaarkoodna waxaa layna amray inaynu dayno oo aynan taaban ama wixii dhibahuun aynu ka qaadno sida timaha garhka iyo kuwa xaajibeynka sunniyaha kuwan la ydhaahdo sunniyaha iyo xaajibeynka iyo iyana inaynu deyno ayaa layna amray timaha qaarkoodna waa waa timo laga aamusay oo ah maskuutun canhu iyaguna culimmadu waxay yidhaahdaan mar haddii laga aamusay iyagana waa kuwo laynaga cafiyo waa la layska deynayaa marka timaha in la jaro caanada la yidhaahdo ayaa sunnuhu yahay oo alaabta taranka hareeraheeda ayay ka soo baxaan wasakh iyo dhibaato ayay keeni karaan aadaabta islaamku waxaa weeyaan timaha in la gooyo oo weliba aanay afartan casho badanaa kugu dhaafin waxaa weeyaan isaalatu shacar annaabiti ka soo baxay xawaaley dakari rajuli alaabta ninka iyo wa qubli lmar'a iyo wa fowqahumaa waa in la jaraa oo la gooyaa maaha weligii qofku inuu bisqaniyo iska yeesho raalle ahaada magacooda weeyaan marka sunnayaasha waxaa ka mid a in la gooyo timaha aadaabta diintu ina amrayso istixdaadna waa laga cabbiraa culamada qaar waxay yidhahdeen waa waajib waana qowl wajiiha xikmaddoodana waxaa ka mid a in maaragtay timahaasu jaridooda ay ka caawinayso qofka xanuunno wasakh inay meesha ku ururto iyo infection iyo wax la mida haddana kamaalu ahaara ahaaro fiican ayay keenaysaa sidoo kale timahan kilkilada ibtun waa kilkilo ibtaynna waa labadii kilkilo iyana waa in la gooyaa oo waa in la rifaa oo la fujiyaa qofkii fujin kari waayana iminka waxyaaba waxaa jira kale oo la adeegsado oo lagu jarayo marka waxay leeyihiin urxun baa ka soo baxday jirkiikalooyinkaas dadka qaar bay aad iyo aad u uraan markay dhididaan oo ay nadaafadooda aad u liidataan marka waa in la gooyaa iyagana ciddiyihiina waa in la guraa oo iyana nadaafadii ayay saas oo kale istinjadiina waxaa weeyaan alistijaaa waa isaalat najwi annajwu waa saxarada weeyaan wa huwa alcadira waa saxarada marka alistinjaana waxaa weeyaan waa goyntoodii weeyaan wa aktaru maa yustacmalu hada lafdu fi lisaalati bilmay waa in biyaha lagu jaraa ta <clears throat> kalena waa gudniinkii waa alkhitaanu min alkhatni baa laga keenay khatnigana waa qaciga khatnigu waa qaciga waxaana markaa loo jeedaa qaطcu jildati xashafati dakr buuriyada haragga ku dahaaran waa in la jaraa waxaa laga cabiraa bahashaas markaa balag soomaalidu balag bay tidhaahdaa ama waxaasaasoo kaley tidhahdaa carabtuna waxay tidhahda qulfa iyo qurle waata xadiista qiyaamuhu ku timi dadku waxay soo baxayaan ha dhowto iyagu xufaatan curaatan qurla macalbahashii laga jaray markay yaraayeen way ku soo noqonaysaa markaa taana waa in la gooyaa oo maaragtay la jaraa siday culimmadu u badan yihiin ragga waa waajib gudniinku ragga waajib buu ku yahay dumarkana waa u sunni dumarkana waa u sunni intaas ayaynu insha allahu tacaala kaga soo gaabana masaaishaas timaha la jarjarayo oo shanta ah iyo nijaasta la iska suulinayo isaalat nijaasa iyo cadkaa kale la goynayo intaas ayuu maaragtay ka hadla marka timaha ayib waa inoo imanaysaa <clears throat> waxaa la maaragtay walatii fi ljasadi waxaa weeyaan xalqu lcaanati waa in bahasha la xiro timaha hoose wa nadfu libtayni labada kilkilo timihii ku yaalay waa in la rifaa wa taqliimu aladfaari cidiyaha waa in la gooyaa walistinjaa'u waa istinjadii oo biyo la isticmaalo oo biyo layskaga maydho nijaasta walkhitaanu iyo gudniinkii kuwaasna waxay ka mid yihiin khisaalulfira ayay ka mid yihiin wayukrahu waxaa la karaahiyayste falun wayukrahu waa karaahiyo oo waa la karaahiyeyste nadfu shaybi cirada in la rifo tintinka cirada ah ee qofku markuu garmadoobaha yahay ama madaxiisu ay madow yihiin xabadaha cadcadaada ama garhka ka caddaada waa in la rifo waa karaahiyo faqad warada waxaa ku soo arooray fi lxadiii xadiis waxaa ku soo arooray annahu nuur ullah inuu nuurkii ilaahay yahay marka waxay leeyihin culimmadu waa sahwi nuurullah laakiin xadiistu waxay sheegaysaa inuu yahay nuurulmuslim saasay xadiistu sheegaysaa ee matnigii sheekha waxaa ku dhacay nuurullah inay tahay faqad warada waxaa ku soo arooray fi lxadiii xadiis waxaa ku soo arooray annahu nuurullah macnaha nuurulmuslim inuu yahay ayaa ku soo arooray wa huwa ceradii aydan ku noqonaye nadiiru lmowti geeri mid ku digaaya weeyaan oo qofkii ciroobay waxaa digniin ay u tahay inay geeridiisii dhowdahay ayay digniin u tahay waa huwa aydane ciradii nadiirulmowti geeri mid ku digaaya weeyaan wa yuqasilu wuxuu gaabiyaa alamala yididiilada ayuu soo gaabiyaa qofka adduunye jacaylka iyo yididiilada adduunyada uu ku yidiilanayo ayuu soo gaabiyaa waxaaun wuxuu ku booriyaa calaa xusni alcamali shaqo wanaag camal wanaagsan oo sawaab wanaagsan uu ka helo inuu qofku sameeyo oo camalka aakhiro badsado ayuu ku boorinayaa wa waqaarun waa deganaan deganaanna qofkii wuu u siyaadinaya oo dhallinyaronimadii iyo boodboodkii ayaa ka dhammaanaysa wa yukrahu waxaa la karaahiyaystaa xalqulqafaa qadaadka xiiridiisa qofku inuu qadaadka xiirxiirto ayaa karaahiyaa ilaa liman araada kii doonayay mooyaane alxijaamata daawo matelanba inuu istoobo iyo saasoo kale ayuu doonayaa markaasuu timaha meel ka xiiray meel qadaadkaa badanaa madaxa marka la toobayo qadaadkaa laga toobaa markaa wuxuu doonay inuu istoobo dabeedna qadaadka ayuu xiirtay taa daruur ahaan baa loogu bannaan yahay kadaalika ru'ya waa la wariyey fi sunani xaadiista nebiga calayh isalaatu wasalaam kadaalika sidaas ayaa lagu wariyey oo inaan maaragtay timaha inaan la xiidhin bahna la xiidhin bahna laga tegin ayaa lagu wariyey sheekhu waxa uu ka bilaabay aadaabtatan waxa uu yihi yukrahu waxaa la karaahaystaa nadfu shaybi cirada in la rifo asxaabu sunan baa wariyey axmed iyo min xadiii camar ibnu shucayb can abiihi can jaddihi ana nabiya sala allahu alayh wasalam nahaa can nadfi shaybi xadiiska caanka ay sanadkiisuna xasan yahay oo camar ibnu shucayb can abiihi aabbihina maxamed baa la yidhaahdaa can jaddihi jadkaasina cabdullaahi ibnu camar ibnu caas marka waxaa la ydhahdaa camar ibnu shucayb ibnu muxamed ibnu cabdillaahi ibnu camar ibnu caas saxaabiga labadaas saxaabi ayuu galaa ma garanaysaa cabdullahi ibnu camar ibnu caas buu galaa marka axaadiis buu wariyaa awowgiisu ka wariyaa awowgiisaasna waa cabdulaahi ibnu camar ibnu caas sanadkiisu marka waa xasan baa la yidhahdaa ana nabiya sal allahu alayh wasalam nebiga nahaa wuxuu nahiyey can nadfi shaybi cirada in la rifo oo waa diiday nebigu in la rifo wa fii lafin lafdina waxaa ku soo aroortay laa tantifu harifina ashayba cirada harifina fa innahu ciradaasi nuurulmuslim qofka muslimkaa nuurkiisi weeyaan siraadka yowma alqiyaamaha qofka waata la siinaayo maarata nuur la siinaayo yascaa nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim nuurkaa waxaa ka mid a ah nuurka uu islaamka ku ciroobay maaha min muslimin qof muslimi ma jiro qofkaa muslimka ahaadoo yashiibu ciroobaya shaybatan ciro filislaam islaamka dhexdiisa ilaa kataba allaahu lahu biha xasanatan ilaahay ajar buu ugu qoraa wa rafaca biha darajatan darajo ayuu kor ugu qaadaa wa awxata canhu khaiatan marka khai'ana waa lagaga hoobiyaa oo dembigiisana waa lagu tirtiraa marka saas bay cirada aad islaamnimada ku cirowdaa ay u fiicanta marka qofku inuu nuurkiisi jarjarama culimmadu waxay ku xambaareen markaa karaahiyo oo waxay idhaahdeen waa karaaho qofka maaragtay ciradiisii rifayaana ah, nuurkiisii buu kaxaynaya uu siraadka ku mari lahaa saasoo kale waxaa laga wariyey oo muslim uu wariyey can anas ibni maalik radia allaahu canhu mawquufan isagoo ku ah xadiiskaasi anas annahu qaala anas wuxuu yidhi yukrahu waxaa karaahiya an yantifa arajulu ashacrata albaydaa'a min ra'sihi wa lixyatihi waxaa karaahiye buu yidhi anas an yantifa arajulu ninku inuu rifo ashacrata albaydaa'a tinta cad halka tin ee cad ama timaha midharhka cadcad ee ka soo baxaa ee madaxiisa walixyatihi iyo garhkiisa inuu rifo ayaa xaaraan ah ayaa la karaahaysadaa marka haddii madaxu isla wada caddaado dee inuu iskaba xiiro mooyaane ma rifi karo laakiin waxaa loo jeedaa marka laleeyahay yurifin waa xabad xabadda ugu horaysa had jeer dhallinyaraduna say wejigoodu u yaryahay oo qurux badan yahay midharhka u horreeya ee garhkaahi markuu ka soo baxo waa kuwan isya rifo yahayo wadiga gawgo garh baa soo baxay buu is idhahdaa deedna qaar rifo oo garhkaa yaro qarqariya garhka markay soo dhaafto uu garmadoobe noqdana hadhow tinta u horraysa ee cad ee isku arka cirowday taasuu la dagaalamaa ayay haddaa lagu odhanaya waa odayoo dabadeedna xabaddaasuu saarsaaraa marka taasi waa karaahiyo inuu timaha saaro cadcad ee garhka ma aha ay culimmadu yidhaahdeenoo waa karaahiyo <clears throat> eh, faqad warada waxaa ku soo arooray fi lxadiii annahu eh, nuurullah marka waa nuur uu ilaahay siinaayo oo litakriimi bay leeyihiin oo waa idaafadaas waa tashriif laakiin sheekha wahmi baa kaga dhacaya nuurulmuslim bay axaadiistu ahayd wa huwa aydan ku noqonaye waxaa weeyaan nadiiru lmowti geeri ayuu ka digayaa geeri ayuu ka digayaa halkaa wuxuu ka soo qaatay qowlullaahi tabaaraka wa tacaala marka qofka maaragta oo ehlnaarkaahe naarta galay uu yidhaahdo rabbi ow celi oo ii celi maaragta adduunyadii aan camal wanaagsan soo sameeye nacmal saalixan kayr aladii kunaa nacmal camal wanaagsan oo camalkii aanu samayn jirnay aan ahayn aanu soo samaynay adduunyada kusoo camal falanaya ilaahu adduunyadii noo celi marka gaaladu sidaa ku baroortaan ayaa rabbi odhanayaa awalam nucammirkum miyaanaan cumrigiin idin siin maa yatadakaru fiihi man tadakara wax lagu waana qaato oo qofkii ku waana qaadanaya oo ku waana qaato adduunyadii miyaanan cumrigaa idinku soo siin oo jaakum miyaanu idiin iman annadiiru mid idiin digayaa miyaanu idiin iman marka cabdulaahi ibnu cabaas iyo cikrama iyo qataade iyo mashaa'ikhda noocaasabaa waxaa laga wariyey annahum qaaluu yacni ashayb wa jaa'akum nadiiru aayaddaa suuratu maaragtay faatir wa nadiiru nadiirkaabay waxay ku fasileen inay tahay cirada ashaybu weliba xaafid ibn xajar waxaa u nisbaynaya culammada badankoodu wajaakum nadiiru nadiirka waxay ku fasireen cirada ayay ku fasireen laakiin tafsiirka ka fiicani waa in la yidhahdaa nadiirku waa rasuulka sal allah aleh wasalam ana nadiira huwa arasuulu wa hada huwa asaxiix kaasaana saxiixa oo ibnu jariir baa doortay iyo ibnu kaiir ibnu kaiir wuxuu huwa alahar waayo qur-aanka qur-aanka lagu fasiraaye <clears throat> nadiirka kale ee quraanka ku soo arooray rasushaa looga jeedaayo rasuulka sala allahu alayh waalih wasalam balaa qad jaa'anaa nadiirun fakadabna marka taas ayaa sii fiican lakiin hadda tafsiirka uu u keenayaa kaa weeyaan marka wa yuqasiru lamala amalkiina wuu soo yareeyaayo didiilada ayay ciradii soo yaraysaa naftu waxay jeceshahay rajaynaysay ku didiilanayso ayay soo yaraysaa oo adduunyadii waad ka saahidaysa haddii markaad ciriwdo waad odhanaysa alleele waa lagu soo galay baad odhanaysa waa taasoo waa lagu soo galay waa lagu hayaa niyahu diyaargarow adiguna saas ayuu odhanaya ah, marka adduunyada baad ka saahidaysaa ah, marka yididiiladaasina zuhdiga layna amray in adduunyada ka saahidno waa inaynu yididiiladayna soo yarayno sufyaan athawri waxaa laga wariyey qaala waxau idhi azuhdu fi dunyaa qisaru lamal azuhdu fi dunyaa adduunyada oo la naco oo laga saahidaa macnaheedu waxaa weeyaan qisaru lamal in ididiilada la gaabiyo laysa ma aha biakli lqaliidi shay adagoo la cuno roodhi ama kibis qallalan ooan wax iidaana lagu darin sida dadka suufyada qaar ay samayn jireen oo la cuno maaha walaa lubsu lcabaa'i maryaha suufka ah ee adag ee qallafsanayana maraykaanka ah in la xidho maaha ee waxa weyaan adduunyada laga saahido adduunyada oo maandidilo la yareeyo weeyaan qofkuna hadiyadidilaysu mar walba iska ma garanaysaa ay sarrayso adduunya jacayl baa ku dhacaya laakiin culimada qaar baa waxay yidhi waxay yidhaahdeen culimada maaha culimmada haddana hididilooda ha soo gaabiyeen waxay idhaahdeen kutubta may qoreen oo may sanifeen oo waxaad arkaysaa nin weynoo gaboobay oo haddana mudawalaad iska wadole kitaabkaasaan dhammaynaya ninkaasi markaa hadduu isyaado biraad dhimanaysaayoo kutubta iska wada laalaabo oo maaragtay shaqada yareeyo dee way ka xumaanaysaa waxaaun wuxuu boorinayaa calaa xusni lcamali camal wanaag ayuu boorinayaa oo qofku inuu camalkiisa wanaajiyo ayuu ku boorinayaa waqaarun waxa weye waa deganaan ashaybu waqaarun alwaqaar waa maxay huwa alxilmu waa dulqaadka iyo warasaanatu deganaanta oo macnaha waxa weeyaan haddii ciradii soo baxdo qofkii muslimkaa ah waxay ka dhigaysaa qof xoogaa iska yar degan oo dulqaad leh ilaa nin weynu ciroobay buu noqonaya markaa qofki wuxuu noqonaya qof yaro deganoo hadalkiisii iyo macaamilkiisii iyo ficilkiisii ay iska degan yihiin isaga laftiisana wuxuu mudanayaa in la weyneeyo oo waa nin oday oo ciroobey baa laodhanayaaoo in la yaro ixtiraamo ayuu mudanayaa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama inna min ijlaali illaahi ikraama di shaybati almuslim weynaynta ilaahay la weynanayo waxaa ka mid ah qofka ciroolo ah ee muslimka in la karaameeyo ayaa ka mid ah marka waa la weynaynayaa wa yukrahu waxaa la karaahiyaystaa xalqulqafa qadaadka in la xiiro iyadoon madaxii kalaba la xiirin in jeegada la xiirto ayaa karaahaya abuu sheikhu yidhi ilaa liman araada qofkii doonaya mooyaane alxijaamata inuu istoobo isagoo markaa karaahiye maaha ama dee meeshaa laga tolaya ama waa laga dawaynaya qofkaasi karaahiye maaha maxaa loo karaahiyeysanayaa arrintaa loo karaahiyeysanayaa sheekh layaaho maruudi baa wuxuu yidhi sa'altu abaa cabdillaahi axmed ibnu xambal baan weyddiiye oo yidhi maxaa loo nacay ama loo karaahiyeystay in qadaadka la xiirto fa qaala waxau yidhi imaamku imaam axmed wuxuu yidhi waa min ficli lmajuus nimanka majuusta la ydhahday dabka caabuda ayaa jeegada xiirta waman tashabbaha biqowminna fa huwa minhum ninka qola isu ekaysiiyaana oo majuus isku shabbahana dee iyagu ka mid noqonaya xaggii dhaqankii wa qaala wuxuu kaloo yidhi laa baasa dhib ma laha an yaxliqa qafaahu inuu qadaadka xiirto yacni fi lxijaamati marka la toobayo inuu xiirto dhib ma laha ayib marka waxaa nahyi baa soo arooray nebigu calayhi salaatu wasalaam uu nahiyey waxaa la yidhahdo qazaca oo qazacna waxa weeye waa madaxa in badhna xiidho badhna laga tago weeyaan in badhna la xiidho badhna laga tago ayaa soo arooray anna nebiya sala allahu alayh wasalam nebigu nahaa wuxuu nahiyey alqazaca qazac waa qaaf iyo za iyo cayn way xarakaysan yihiin alqazacu waxaana laga soo qaatay min alqascati oo asaxaabatu lmunfarida daruurta keligeeda ee cirka keligeed maaragtay saaran ayaa qazaca la ydhaahdaa sida xadiiskii istisqaaga ku jirtay waxaana weeyaan wahuwa an yuxlaqa in la xiiro bacdu shacri ra'si madaxa timihiisa qaar ka mida in la xiiro wa yutraka albacdu waxay isku waafaqsan yihiin inay karaahiye tahay wa ajmaca alculamaau calaa karaahiyati qaarna waxay yidhaahdeen waxa weeyaan waa xaaraam ee karaahiya maaha marka timaha madaxa xiiritaankiisu afar qaybood buu noqon karaa horta haddaad madaxa xiirto oo aad u xiirto cibaadaysi oo calaamad ku noqoto qofku maaragtay tacabud iyo tadayun iyo marka uu toobad keeno iyo waxyaabaha noocaasa uu madaxiisa u xiiro culimmadu waxay yidhaahdeen waa bidco xajka iyo cumrada hadduu xiirtana dee xiirashada amase gaabsigu iyadu waa waajib inaad ama xirato ama aad gaabsataa xajka iyaga waa waajib haddaad madaxaaga xiirto oy dani keentana way iska bannaanta oo dee wuu xanuunsaday qofku had jeer markuu xanuunsado waata madaxa loo xiiro ama meel baa laga toobayaa ama se dakhar baa kaga dhacay kaasna de way iska bannaanta haddii qofku aanu damba u lahayn oo madaxa uu iska xiirtana culammada badankoodu waa bannaan tahay bay idhahdeen marka madaxa xiirashadiisa waxay diideen oo qura marka diin loo xiiranayo sida khawaarijta oo siimaahum utaxliiq calaamadda lagu yaqaanaa waa inay madaxa xiirtaan odaygii dhalay ee dalquwaysalat atamiimi isagoo waa kii madaxa xirnaa madaxiisuna waa xirnaayoo uu ka muluqsiiyey garhweyna wou lahaa laakiin nebiga ku yidhi ittaqi illaah cadaalad samee uu yidhi nebigu alai sala slam dhabarkiisa waxaa ka soo bixi doona dad noocaasa ah, khawaarijta ayuu dhali doonaa marka kaasiba saasuu ahaayo wuu madax xirna madaxan kale qofku timahana waa daysan karaa waana la bixi karaa imaam ahmed wuxuu ka soo guuriyey saxaabo fara badan oo saddex iyo dhowr iyo toban saxaabi oo asxaabtii nebiga ka mid ah inay timaha la bixi jireen timahooduba aanay xiiri jirin timo wanaagsan ay karaameeyaan oo ay hagaajiyaan ayaa ayay lahaayeen nebiga calayhi salaatu laftiisa lama sheegin madaxiisa inuu xiray ilaa xaj iyo cumro mooyaane inuu madaxa xirtay lama sheegin nebigu calayhi salaatu wasalaam oo si kale madaxiisa u xiray timihiisa waa la bixi jiray islamarkaana waaba kala rogi jiray marka qofku hadduu timaa iskala baxo oo uu ula baxo biniyati itibaaci nabiyi sala allahu calayh wasalam wa asxaabihi inuu nebiga raacayo iyo asxaabta ku dayanayo fa innahu laa yulaama calaa dalika arrintaa lagu canaanan maayo hadduu timaha la baxo oo idhaah nebigi baan kaga danaya asxaabtii lagu canaanan maayo laakiin arrintaa mudnaanta lihi waxa weeyaan dadka iminka maxay madaxa ula baxayaan madaxa weynaysanayn daa qaar tima waaweyn soo arag timaha weyni maxay ka yihiin ma nebigii bay ku dayanayaan calayhi salaatu wasalaam hadda timo weynta uma jeede kuwa ka sokeeyaan ujeeda timo weyntii timo weyn baa ka soka martay ti kale ee maanta dhallinyarada u badan ee madaxa weyne maxay ula jeedaan madaxaa weyn culammadu waxay yidhaahdeen in kaana shicaaran liahli lfisqi haddii ay calaamadu noqotay iyo astaan lagu garto ay isku gartaan dadka fusaqada ah, ah waxaa habboon fa yenbaqii mukhaalafatuhu xinaydin wa yukrahu tarku shacb culimmada horaasaa arrintaa cadaysay qad nasa calaa mili haada ibnu cabdilbar fi tamhiid waxa uu yidhi sheekhaasi iyo kayrkii oo min alculamaai waxay idhaahdeen inamaa tawfiyatu shacri wa igtaaruhu fii casrina inamaa huwa liahli اlfisqi wاlmujuun heesaaga iyo kuwan iyagana iska akhlaaqda xun ee aan bilaadiinta ah ayaa timaha weyn la baxaa casrigan marka dadkan iminka timaha weyne aad aragtay timaha weyne ma ku dayanayaan nebigii asxaabtii iyo carabtii hore midna ku dayan maayaan waxay ku dayanayaan mid ama heesay ama kubadda laadaa ama wuxuu yahay aan la garanaynin gaalo iyo dhasheed ayay ku dayanayaan marka waa xaaraan tashabuhaas ay dadkaa ku dayanayaan inay maaragtay ay la baxaan timaha saa ula baxaan timaha inay xiiraanna waaba nahyigaasa dee ale badh xeera ka tagaanna nahyigaasa ku soo arooray ama ha noqoto xaggan hore laga xiiro halkan laga xiro qaar halkan kala xiiraya ama xagga dambe laga soo xiiro ama labada dhinac oo laga xiiro ama dhoor yar oo lala baxo ama carruurtii foodda loo reebi jirayee inta la xiiro uun inan foodleeye waxbaa inamadana war bay baa laygu yidhi anigu hablihii foodleyda baan garanayaae waxaasoo dhanbe waa noocaas qasaca ahoo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa uu reebay sababtu ku reebayna waxa weeyaan foolxumo wixiioo dee kala dheer iyo tashbiiha tashabuha bilkufaar kufaarta lagu shabahayo iyo wixii la mid ah ayaa maaragtay loo reebayo waa manhiyun canha marka muslimiinta iyo dhallinyaradayda waa inay arrintaa iska jiraanoo ku baraarugsanaadaan qasciga ka ugu sii daran waxa weeye an yakuuna hunaaka istisaalun lishacri aw qariibun minhu markuu meesha caddayo waa kala yar habeen sokeeyaan ka xoogaa intuu gaabiyey intan yare yareeyey laakiin timi ku reebay xoogaa yar halkan u dheereeyey iyo kan halkanna ka dhigay halkan xiirayba maarata oo dhinacanna xiiray isti'saal timihii kaa badh jaray oo timihiiba badh gooyay oo caddeeyey intii kalena daastay kaasaa ku jira nahyigii bartanka u fadhiya nahyigii kaasaa bartanka u fadhiya laakiin ka kale xoogaa weliya wuu ogeg leeyahay haddii maxaanku dhahda timihii wax xunbuu kala yar dheereeyey marka waa yar maraatiba ogaada taasna wa yugrahu waxaa kaloo la karaahiyaystaa nadfu shaybi waxaa la karaahiyaystaa cirada in la rifo marka ciradii waa inaan la bedelin oo ka waran marka dadkan rinjiyeynaya ee garhka wax marsanaya ama casaan ama maaragtay sufro ama madowga marsanaya miyaana ciradii bedelin ka inoo iman insha allah cirada in la bedelaa huwa sunne laakiin de waa cira ciradii ka kaxayn mayso cirada in la rafa ayaa ayaa ayaa manhi laakiin in la bedelo oo la khayiraa iyadu sunne weeye inoo iman insha allahu tacaala faqad warada waxaa ku soo arooray fi lxadiidi annahu nuurullah macnaha nuurulmuslim baa soo aroortay wa huwa aydan nadiirulmowti geeri midkii ku digaaya weeradaasi wa yuqasiru wuxuu gaabinayaa alamalididiilada wa xaaun huwa isagu xaaun mid boorinaya weeyaan haddii cira aad yeelato calaa xusni alcamali camalka inaad wanaajiso wa waqaarun deganaamasho weeyaan wa yugrahu waxaa la karaahiyaystaa xalqulqafaa qadaadka in la xiiro oo waxa weeyaan qadaadku maaha intan yare taaloogan yare waa qadaadkaasoo dee si xun loo soo xiray weeyaan ilaa liman araada alxijaamata mid doonaya maaragtay dawo ama inuu istoobo mooyaane ruwiya fi sunani kadalika saasaa sunnaha loogu soo wariyey qoorduudka hadduusan weynayn oo uu ka yara intan iyo iska yahay dhib ma laha dhib ma laha leanna uu saxaabiga soo wariyey xadiiska iyo ku ka soo wariyeyba waxay idhaahdeen in tifliga in yar halkan laga xirxiro waxweyn ma siiha bahalkan yani khatartaa yaa la diidayaa ee aad iyo aad u taaloogan inaad ilaa halkaas soo gaarsiiso dee halkaas ku caddaato laakiin wax yaroo maaratay halkan iyo iska soo nadiifisay timaa laysku simayaa dhib ma laha insha allahu tacaala wallahu aclam qaala almusanifu raximah allahu tacaala ee walaa yenbaqii ma habboonaa liaxadin qofna uma wanaagsanaa an yahjuma inuu soo weeraro calaa aqaariba qaraabo dad qaraabo ah inuu kedis ugu soo galo aw ajaaniba ajaanib inuu soo galo dad ajaaniba lianlaa yusaadifa inaanu la kulmin bidlatan inaanu la kulmin bidlatan oo bikasrilbaa'i weeyaan bidle inaanu la kulmin bidladaasoo min kashfi cawratin cawro faydan ah wayastaadinu wuu idan dalbayaa qofkii guriga soo gelayey ama meesha khaaskaa ah soo geliyay yasta'dinu waa idan dalbayaa alaaan saddex jeer ma soo galaa fa in udina lahu haddii loo idmo waa eh, falamru daaka arrintu waa sidaas wuu soo gelayaa wa ilaa haddii loo idmi waayo wuu soo noqonayaa wuu iska noqonayaa halkan wuxuu kaga hadlayaa sheikhu alistiidaan idan dalab waa dalabulidni min ajli dukhuuli fi lbuyuut guryaha iyo meelaha kale khaaska ah marka la gelayo inuu qofka loo ogolaado inuu soo galay aanu soo werinin dadka oo sheekh xujuum buu kala cabira xujuumkuna waxa weeyaan si kedisa ah inaad meel ku soo gasho weeyaan marka meelahay dadku isku qarinayaan sida qolalka sida dhismayaasha sida maaragtay majaalista dee casturan ee khaaska ah qofku waa inaanu soo werinin weeyaan iyadoo la og yahay waa inuu soo galaayo oo uu idan qaataa weeyaan idankuna sunnaha ayuu maaragtay iyo qur-aankaba wuu ku yimi oo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku sheegay qur-aanka in la idan qaato yaa ayuha aladiina aamanuu idaa dakhaltum buyuutan yaa eh, ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan kayra buyuutikum xataa tastacnisuu wa tusallimuu calaa ahliha dadka ahi waa inaanay gelin guryaha aanay iyagu lahayna deganayn oo aynaanay gelin xataa tasta'nisuu ilaa aad idan qaadataan tasta'nisu waxaa lagu fasiray ey tasta'dinuu inaad idan qaadataan oo weliba waxaa la yidhi idanka wax dheeraada ayaa wax ka sii dheeraada ku jiraoo tasta'nisu waxay keenaysaa unsi unsi unsigu waa maxay waa weheshi markii aad tidhaahdo ma soo galaa hebel weeyaane ma soo galaa qofkani haddii ay kaa helayaan oo yihiin oo adiguna aad weheshanayso inay ku kuogol yihiin markaas soo gal weeyaan xataa tastanisu macnaha unsi iyo istidaan baa isku jira in lagaa raalli yahay meel lagaa raalli yahay mooyaane meel kale ma gelaysid oo wa tusallimu aa salaamtaan calaa ahliha marka qur-aanku saasuu u sheegayaa axaadiiuna waa nebigu waxau yidhi calayhi salaatu wasalaam alistidaanu alaaun alistidaanu idanku ama idandalabku aad leedahay halkaa ma soo galaa alaaun waa saddex fain udina haddii lagu idmo soo gal wailaa falyarjic haddii loo idmo waayo qofka waa inuu iska noqdaa walaa yanbaqii ma habboona liaxadin qofna uma habboona an yahjuma hujuumkan hadda waxaa loo jeedaa yani hajama hujuuman dakhala calayhi baktatan kadis markaad qofka ku soo gasho addukuulu bikayri istidaan baa loo jeedaa weerar baana laga cabiray an yahjuma calayhi inuu soo weeraro calaa aqaariba dad qaraabadaadii ah oo aad isku dhow yihiin oo dadkii aan kaa xijaabanayn ah ow ajaaniba amase ajaanibaho kaa fog labadooda midna inuu soo weeraro oo kadis ugu soo galo markay meeshooda khaaska ah ay joogaan ma aha ciladuna ay sababtuna waxaa weeyaan lianlaa yusaadifa inaanu la kulmin qofkii bidlatan bidlada waxaa la yidhaahdaa maa yumtahanu min athiyaabi fi lkhidmati dharka maaragtay layskaga seexdo qamiiskan yare carabta ku seexatee macawistan ay guntadaan iyo diraca yare islaamu iskaga seexdaan iyo waxaasaa bidla la yidhaahdaa bidla marka qofkii qaab markuu meeshiisa khaaskaa ku jiray qaab buu ahaa uu iska raaxaysanayey maryihiisuu dhigtay sirriisiisuu iska joogay dantiisuu qabsanaayey si uu ugu talagalay inuu dadka ku qaabilo kuma sugnayn ilaa qofka markuu dadkii qaabilayo waa imanayaayo koofiyaddu soo gashanaya dharkii soo gashanaya waa isa soo nidaaminaya soo maa marka waxa weeyaan qof eh, gurigiisii iskaga asturan oo gurigiisii iska dhex jooga guriga laftiisaba dee in qofku isku qaawiyo ma banaana waad ogtihiin taas isagoo keligii qofku inuu isqaawiyo ma banaana dembiyada saqiirada bay ka mid taha bay idhahdeen qofku hadduu gurigiisa markuu joogo dharkaba iska dhigo waa dembi saqiiro ah oo inuu isku e, laakiin inuu cawrada ku qaranayo oo dee macawiis yaroo isku marayo sinaha ku martay iyo xoogaa qamiis yaroo iska gashan yahay iyo waxbuu iska xidhan waxaana iyaabu bidlatin baa la idhahdaa marka qofkii markuu bidladaa iska sito in la weeraro ahiyaab alatii yalbasuha alinsaanu fii beytihi waqta raaxati aw inawmi waxaana ka mid a qamiiska macruufka ahe carabta ay ku seexato marka markaa in la weeraro maaho adab diintii ay noo sheegaysa weeye oo caruurtii waa in la baraa istidaankaas haddii aanay qaangaadhahayn oo yaryar yihiinna waalidkooda saddex jeer waa kii qur-aanku inoo min bacdi salaati اlcishaa waxiina tadacuuna ثiyaabakum min الظahiirati wa min qabli salaati اlfajri ayuu saddex waktiba ayaa istidaanku sii daran yahay caruurta waa markay ay yaryar yihiin hadday waaweynaadaanna waa inay idan qaataan marka idankaasay diintu sheegtay nabiguna xadiiska ku cadiyey alayh الsalaatu wasalaam xadiii abi saciid alkhudri ana nabiya sal اllah alيh wasalam nebigu wuxuu yihi ida sta'dana axadukum qof idinka idinka mid yaha hadduu idan qaadanayo ida sta'dana axadukum alaaan qofkin hadduu yidhaahdo saddex jeer ma soo galaa falam yu'dan lahu oo aan loo ogolaanin falyarjic ha iska noqdo ilaahayna waa ka qur-aanka ku yidhi wain qiila lakum irjicuu farjicuu haddii aa laydinku idhaahdo niyow naga noqo ka afuri mina albaabka ee noqda huwa asgaa lakum taasaa idiin daahirnimo badan marka in afka lagaaga yidhaahdo waxba maaha oo naga noqo waxa laga yaabaa in cidibo koolan weydo albaabka istidaanka qaabka loo samaynaya waxa weeyaan haddii uu dhow yahay qofkii ku maqlayo oo dee meeluu kaa maqli karaya uu joogo waxaad odhanaysaa assalaamu calaykum ya fulaan ma soo galaa a adkhul waa kula hadli waaye assalaamu calaykum a adkhul waa kula hadli waaye assalaamu calaykum a adkhul waa kula hadli waaye dee markaa iska noqo weeyaan hadduu doono iga noqobayaanu ku odhane ayib amaa haddii aad isleedahay leedahay laguma maqlin oo metelenba guryaha waaweyn ee iminka albaabadoodu ay xidhan yihiin geedhar kale ee assalaamu calaykum adkhul cidi ku maqli mayso markaa sidii markaa curfigu yahay unbaad u garaacaysaayo dee albaabkii baad garaacaysaa ama haddii uu ku xidhan yahay jaraskii bahalkii la jiray gambaleenkii gambalaalkii baad taabanaysaa korontodaad taabanaysaa oo ku odhanaysa iyo wixii la ah. intaana haddii lagaa furi waayo markaa waad iska noqonaysa waxaa kaloo nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam dadkeennu had iyo jeer waxay dhaqan u leeyihiin oo ah waa ayo waa aniga somaydaan maqal jaabir ibni cabdilaahi waxa uu yidhi radia allaahu canhu ataytu nabiya sala allahu alayh wasalam fii daynin kaana calaa abi nebiga ayaan u imi anoo dayn ka doonaya aabbahay lagu lahaa aabbihiina waa kii jihaadka ku dhintay uxud fadaqaqtu lbaaba markaasaan albaabkii nebiga ku garaacay calayhi salaatu wasalaam fa waxa uu yidhi man daa waa kee kaas ka albaabkii ku garaacaya waa kuma faqultu waxaan idhi ana waa aniga faqaala wuxuu idhi ana ana nebigii baa sidii isagoo inkirayaa kaannahu karihaha ayuu yidhi ana ana waa yaro jilay ma garanaysa marka inkaar baa ku jirtaa marka xadiidkaa waxaynu ka fahmaynaa oo ka qaadanaynaa albaabka in lagu garaaci karo dee si kale haddaanu kuu maqlayn qofkii ama dawankii lagu yeedhin karo iyo marka lagu yidhaahdo ayo inaa odhan ana waa aniga waa aniga ee waa inaad tidhaahdaa waa fulaan aniga weeye hebel haddaad tihahdana dhib ma laha markuu la yhahdo man cinda albaabi ana ana kuma filan marka taasina istiidaankay ay ku fiican tahay midda kale waxaa haboon dadka in wakhtiyada qaar baa booqashadu jirtaa moogta imka dhaqankeennan hadda magaaladeennan iyo waxeedin wakhtigaa la doona baa lagu soo garaacaya deriska qaar waxay ku garaacayaan markii qadada la cunayo qaar waxay ku garaacayaan markii la seexday qaar waxay ku garaacayaan eh, habeen madow sida qaabkaasa ee laysa soo garaacayo oon waa in wax laga bedelaa dadku dee iminka deris bay yihiin markay isu soo wareegayaan telefoonada ha soo direen qaar hebel haa waxba aan deen doonaynaaye ma iman karnaa ma dhici kartaa taasi telefoon laguu soo diro ballan waxaa doonaya inaan kuu imaado ama kuu soo wareego mise qof la soo weeraraya haddana marka la garaacayana dee waxaa weyaan gaw gaw gaw ilmo yar baa lagu soo dirayaaoo intuu garaac ku bilaabo ilaa iyo inta laga furayo wuu la dhici uun gadhow gadhow gadhow gadhow gadhow gadhow gadhow gadhow gadhow gadhow ha diglayso ilaa aad ka furto wuu taas dhaqanada noocaasa ah oo aan reermagaalnimada aan ahayn waa in aadaabteennuna dee waqtiga ay diintu jidaysay aadaabta iyo sida laysu istiidaanka iyo waidinka arkaya oo dadkaba waa uga horeyni lianlaa yusaadifa inaanu la kulmin bidlatan dharka hurdada oo maaragtay tabadul qofkii oo ku sugan oo min kashfi cawratin cawradiisa oo muuqata iyo wax la mida ah, wayasta'dinu alaaan fain udina lahu haddii loo idmo wailaa rajaca wuu noqonayaa wsal allah wslama wbaaraka cla nabiyina muxamed